bsmi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allahu wslama cla nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi wasalam qaala almualifu raximah llah alxadiidu araabic wahalaahuun can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wala aalihi wasalam maa naqasat sadaqa min maal sadaqo la bixiyo maal ma nuqsaamido maalka waxba kama dhinto maa naqasat ma nuqsaamido sadaqatun sadaqo min maalin maal xaggiisa wamaa zaada allaahu cabdan ilaahayna addoon uma kordhiyo bicafwin can innaas cafin uu dadka iska cafiyo ilaahay uguma kordhiyo ilaa cizan sharaf maayo wax kale ilaahay uguma kordhiyo wamaa tawaadaca axadun lilaah qof allah dartii isu liida ma jiro ilaa rafacahu allah hadduu jiraba ilaahay baa kor u qaada rawaahu muslim haada alxadiidu ixtawaa xadiidkan wuxuu wataa oo dhexdiisa ku jira calaa fadli sadaqa sadaqada fadliga ay leedahay iyo waalcafwi cafinta qofka dhibka kuu geysta iska cafido iyo watawaaduc qofku inuusan iskibrin oo uu isliido wa bayaani hamaraatiha alcaajila walaajila iyo dhammaantood natiijooyinka ama midhaha ay leeyihiin midhahaasoo dhaqso ah ama dib dambe addoonku uu ka heli doono wa anna kula maa yatawahamhu lmutawahimu iyo wax kasta oo qofka malayna uu malaynaa oo min naqsi sadaqa lilmaal oo ah sadaqadu inay maalka dhinto oo ay nuqsaamido wa munaafaati alcafwi lilcizi iyo cafintu qofka cizadiisa iyo sharaftiisa inay ka hor imaanin ay waxu dhimee iyo watawaaduc lirifca isliidda uu isliido sarayntiisa iyo qiimihiisa inay ka hor imaanee malaha noocaas oo dhan wahmun qaalib inuu yahay malo qaldan oo qalad ah wadannun kaadib iyo malo been ah fasadaqatu sadaqadu laa tanqusu lmaala maalka ma nuqsaamido liannahu low furida maxaa yeele haddiiba laga soo qaado annahu naqasa min jihatin dhinac marka laga fiiriyo maalku inuu nuqsaamay haddiiba laga soo qaado faqad jaada min jihaatin ukhar dhinacyo kaloo badan uu ka siyaaday oo wax uga darmeen fa ina sadaqata maxaa yeelay sadaqada tubaariku lmaala maalka waa barakaydaa wa tadfacu canhu alaafaat aafooyinka iyo masaa'ibtana waa ka difaacdaa wa tunamiihi wayna korisaaho way barbaarisaa wa taftaxu lilmutasaddiq qofkii wax sadaqaysayna waxay u furtaa sadaqadu min abwaabi risqi arsaaqda albaabaheeda iyo wa asbaabi ziyaada asbaabaha xooluhu ay ku ziyaadayaan dhankaas waxay uga furtaa umuuran arrimo maa taftaxu calaa gayrihi oo qofka aan sadaqaysanaysan u furaynin fahal yuqaabilu dalika naqsu naqsigaas ma qaabili karaa ama fahal yuqaabalu dalika naqsu naqsigaas ma lagu qaabilin karaa ma lagu aadi karaa bacdu hadihi thamaraat aljaliila mirahan weyn qeyb kamida ma qaabili karaa oo ma lagu aadi karaa ayagoo dhan in lagu aadiya iska daaye fasadaqatu lilaah allatii fii maxallihaa laa tanfadu lmaala qaطcan sadaqada ilaahay dartii loola baxo oo maxalkeediina hesha boos ku habboon hesha maalka ma dhammaydo qaطcan hubaal waxaa hubaal inaysan maalka dhammaynaynin walaa tanqusuhu mana nuqsaaminayso binasi nabiy sala allahu alay wasalam nabiga siduu caddeeyey wa bilmushaahadaat waltajribaat almacluuma iyo sida la arkay iyo tajribooyinka la ogyahay oo la la sharibay waxaa la sharibay uu leeyahy inaysan nuqsaaminaynin sidoo kalena waa la arkay haadaa haadaa kulluhu siwaa maa lisaaxibihaa cinda allahi min athawaabi aljaliil intaas aan soo sheegnay oo sadaqadu ay leedahay waxaa sii dheer qofka sadaqada la baxay ilaahay agtiisa waxa uu ka helaa oo min athawaabi aljaliil min athawaab aljaziil abaalmarin weyn ah iyo walkhayri waalrifca iyo khayr iyo sarayn wa ama alcafwu can jinaayaati lmusiiyiin iska cafinta dembiyada dadka dembiga kaa gala almusiiyiin waa ninka dembiga kaa galay oo xumaanta kugu sameeyey jinaayaadkiisa iyo dembiyadiisa in la iska cafiyo biaqwaalihim dhibkaas ay kuu geysteen ama xumaantaas ay kuu geysteen oo hadal ay kugu geysteen oo afcaalim ama ficil ay kuu geysteen in layska cafiyo falaa yutawahamu minhu dullu cafinta noocaas ah in la tawahumo ma aha ama in la maleeyo dulli inuu ka dhalanaa cafinta noocaasa inay dullinimo ay keeneen bal haadaa caynu lcizi cafinta layska cafiya wuxuu leeyahay waa cizo iyo sharaf nafsad ahaanteedaba fa ina alciza huwa arifcatu cinda allah maxaa yeele cizadu waa ilaa agtiis qofkiinu qiimo ka leeyahay cinda khalqihi makhluuqaadkiisa maca alqudrati calaa qahri alkhusuumi waalacdaa asagoo haddana awooda dadka ka soo horjeeda inuu cagta mariyo iyo cadowgiisa haddana iska cafiyo wuxuu leeyahay waa rifco wa macluumun waxaa la ogyahay maa yaxsulu lilcaafi waxa u xasilaa ninka cafiya dadkii dhibka u geystay ninka cafiya waxa u xasilaa min alkhayri khayr ah waathanaa'i cinda alkhalqi ammaan makhluuqaadkuay ammaanaan wainqilaabi alcaduwi sadiiqa ninkii cadowga ku ahaa inuu nin saaxiiba isu rogo wainqilaabi annaasi maca alcaafi iyo dadka in ay la jirsadaan qofkii wax cafiyey wa nusratihim lahu bilqowli walficli calaa khasmihi iyo inay ugu hiiliyaan qowl iyo ficil qofka ka soo horjeedana uga hiiliyaan wa mucaamalatu llaahi lahu min jinsi camalihi iyo ilaahay inuu asaga kula mucaamalo camalkii uu sameeyey mid la mid ah camalkii uu sameeyey muxuu ahaa alcafwu ilaahayna marka wuu iska cafinaa dembiyadiisii aljazaau min jinsi alcamal hadduu cafiyo qofkii dhibka u geystay isagana ilaahay baa dembiyadiisii u cafinaa fa ina man cafaa can cibaadi illah addoommada ilaahay qofka cafiya cafa allaahu canhu ilaahayna waa cafiyaa wakadalika waxaa lamid ah almutawaadicu lilah qofka ilaahay dartii isu liida walicibaadihi addoomihiisa aan isku kibrin yarfacuhu allahu darajaatin ilaahay darajaad ayuu kor u qaadaa fa ina allaha dakara rifcata fii qowlihi allah sarraynta wuxuu ku sheegay qowlkiisa yarfacu allahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutu lcilma darajaat yarfacu allaahu ilaahay kor ayuu u qaadaa aladiina kuwii aamanuu iimaanka laga helay oo minkum idinka mid ah iyo waladiina kuwii uutu lcilma cilmiga la siiyey ilaahay waa qaadaa darajaatin darajaad ayuu qaadaa allah wuxuu leeyahay yarfacu llaahu aladiina aamanuu minkum kuwa iimaanka laga helay oo idinka mida ah, ilaahay sare ayuu u qaadaa waaladiina uutuu lcilma kuwa cilmiga la siiyana ilaahay waa rafciyaa sare ayuu u qaadaa darajaatin darajaad kuwaas ka sarreeya ayaa ilaahay uu kor u qaadaa haddaba dadka mu'miniinta ah oo cilmiga aan la siinin iyo dadka mu'miniinta ah oo cilmiga la siiyey labadaba ilaahay waa rafcinaa laakiin kuwa cilmiga ilaahay uu siiyey ayaa darajaat waxay dheeryihiin kuwa mu'miniinta oo cilmiga aan la siinin waa ka sarreeyaan marka fa min ajali hamaraati alcilmi waliimaan atawaaduc cilmiga mirihiisa iyo iimaanka minihiisa kuwa ugu waaweyn adtawaaduc qofku inuu tawaaduco qofka marka dadka ahlulcilmiga ah dadka ahluliimaanka ah cilmigaas iyo iimaankaas jiritaankiisa waxaa lagu gartaa inay tawaaducaan fa linqiyaadu lkaamilu lilxaqi maxaa yeele tawaaducu waa hogaansamid kaamila xaqa loo hogaansamo waalkhuduucu liamri illaahi wa rasuulihi iyo in la isu liido oo madaxa loo foorariyo amarka ilaahi rasuulkiisa imtihaalan lilamri ayadoo amarka ilaahay la fulina waistinaaba linnaahi waxa ay reebeenna laga fogaanaa maca tawaaduci licibaadillah addoomada ilaahayna loo tawaaduca wa khafdi ljanaaxi lahum oo garabkana loo raaricinaa oo aan lagu kibraynin wa muraacaati sagiiri waalkabiir midka weyn iyo midka yarna ah mid kasta xaqiisa in la ilaaliyo waashariifi waalwadiic midka sharafta leh iyo midka liidan sharaftooda la ilaaliyo wa didu daalika haddaba tawaaduca waxaa ka soo horjeeda attakaburu fa huwa takaburku gamdu lxaqi waa xaqa oo la diido oo lagu gacan sayro waxtiqaaru nnaasi dadka oo la xaqiro takaburka labadaasu isugu yimaadaan wa hadihi halaathu lmadkuuraat saddexdan lasoo sheegay fii hada alxadiid muqadimaatu sifaati lmuxsiniin dadka muxsiniinta tilmaamaha ay leeyihin waa hordhacoodii fahaadaa muxsinun fii maalihi midkani waa muxsin maalkiisuu muxsin ku yahay fii maalihi wa dafci xaajati lmuxtaajiin sidoo kale wuxuu muxsin ku yahay kuwa baahan danahooda inuu inuu difaaco yani danahooda inuu u dhammeeyo wa haadaa muxsinun bilcafwi can jinaayaati lmuslimiin kana wuxuu muxsin ku yahay inuu iska cafiyo kuwa dembiyada ka gala dembigooda wa haadaa ilayhim bixilmihi wa tawaadicihi kana dadka ay kana waa muxsin oo dadka ayuu ixsaan ugu sameeyaa muxuu ixsaan ugu sameeyaa bixilmihi dulqaadkiisa iyo wa tawaaducihi wa xusni khulqihi wa xusni khuluqihi dheh iyo dabeecaddiisa inay fiican tahay maca annaasi ajmaciin dhaqanka dadka uu la dhaqmaan inuu fiican yahay wa haa ulaa'i qad wasacu nnaasa biakhlaaqin wa ixsaanin dadkan lasoo sheegay dadka ayay kala gaareen oo akhlaaqdooda iyo ixsaankooda ay ku kala gaareen wa rafacahum ullah ilaahayna kor buu u qaaday fa saara lahum almaxallu alashrafu bayna alcibaad waxay yeesheen haddaba darajada sharafta leh dadka dhexdooda maca maa yudakhiru allahu lahu min athawaab intaasna waxaa usii dheer inta ilaahay uu kaydina oo thawaab ah wa fii qowlihi sala allahu alayhi wacalaa aalihi wasalam wamaa tawaadaca axadu lilah tanbiihun waxaa ku jirta in laysku baraarujiyo calaa xusni alqasdi walikhlaasi lilaahi fii tawaaducihi ujeeddo fiican inuu tawaaduca ka leeyahay iyo ikhlaas allah uu camalkaas dartii u samaynaa oo tawaaduca ah ayaa xadiiska ku jirta leanna nabigu ma dhihin wamaa tawaadaca axadun ilaa rafacahu laa ma dhihin wamaa tawaadaca axadun lilaah lilaahdaas marka waa qeyd qofka tawaaduciisu waa inuu ilaahay dartii ahaado lianna kaiira min annaas maxaa yeele in badanoo dad ka mid ah qad yudhiru tawaaduca waxaa dhici karta isliidid inuu u muujiyo lil aqniyaai dadka hantida haysta liyusiiba min dunyaahum adduunyadooda si uu wax uga helo inuu isu liido waa dhici kartaa aw liru'asaa'i ama dadka madaxda liyanaala bisababihi matluubahu sababta dadkaas madaxda isugu liidaana isliiditaankaas waa inuu danihiisa ku gaaro waqad yudhiru tawaaduca riyaa'an wa sumcatan isliidid inuu muujiyaa dhici karta asagoo dadka istusaa ama ismaqashiina wa kullu haadihi waxaan oo dhan aqraadun faasida waa dano faasid ah sax aan ahayn qaldan laa yanfacu lcabdi addoonka wax wax u taraa ma jiro ila tawaaduca lilah ilaahay dartii inuu isu liido maahane kaasaa wax u taraa taqaruban ilayhi asoo ugu dhowaana wa alaban litawaabihi ajarkiisa raadinaa wa ixsaana ila lkhalqi makhluuqan ixsaan u samaynaa fakamaalu lixsaani wa ruuxuhu alikhlaasu lilah ixsaan kamaalkiisa dhammaystirnaantiisa iyo ruuxdiisu waxay ku jirtaa ilaahay dartii in acmaasha loo sameeyo alxadiidu alkhaamis wahalaaثuun can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wala alih wasalam nabigu wuxuu yihi kullu camali bni aadama kullu camali bni aadama ibnu aadamka camal kasta oo uu sameeyo oo saalix ah waa inaad ku darto marka yudaacafu lxasanatu bicashri amhaaliha ilaa sabci mi'ati dicfin xasanad kasta oo camalkiisa saalixa ah waa loo labanlaabaa bicashri amhaalihaa toban laabkeed ilaa sabci mi'ati dicfin labanlaabkaas wuxuu soconaa ilaa toddoba boqol oo laalaab markay ugu yar tahay waa xasanada toban laabkeed in la siiyo qofka caamilka ah waa markay ugu yar tahay laakiin inay ka badato waa dhici kartaa ilaa toddoba boqol oo laalaab iyo ka badan inay gaarto waxayna ku xidhan tahay qofkaas camalka saalixa samaynaa ikhlaaskiisa iyo taqwadiisa iyo iimaankiisa adiga waxaa dhici karta hal dirham inaad la baxdo oo toban laabkeed lagu siiyo qof kale inuu hal dirham la baxo oo toddoba boqol oo laalaab la siiyo mid kastana dirham uu la baxay haddii ilaahay wuxuu fiirinaa labadan qof oo mutasaddiqiinta ah mid kasta ikhlaaska uu u bixiyey iyo taqwadiisa iyo iimaankiisa qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi ila sawma soomka maane fa inahu soonka lii anaa iska leh wa ana ajzii bihi qofka saa'imka ahna soonka anaa ka abaalmarina soonkiiyo dunyada uu kusoo soomay oo aniga dartay iisoo soomay abaalkiisa anaa siina qof kale u wakiilo maayo yadacu shahwatahu wa tacaamahu min ajli allah marka wuxuu sheegaa sababta asagu u abaalmarina wuxuu yidhi yadacu shahwatahu wixii uu jeclaay iyo wa tacaamahu raashinkii uu cuni jiray buu min ajlii aniga dartii uga tegay amarkii aniga aan siiyey oo aan idhi iska dhaaf darteed buu uga tegay tacaamkiisii shahwadiisii lisaa'imi qofka sooman farxataani wuxuu leeyahy laba farxadood farxatun cinda fidrihi farxad waa markuu afuro wa farxatun cinda liqaa'i rabbihi farxadna waa markuu ilaahay la kulmo midaas dambaana weyn walakhaluufu fami saa'imi qofka sooman afkiisa xayaabada saaran adyabu cinda allah ilaahay agtiisa waa ka udgoon tahay min riixilmiski miskiga caraftiisa waa ka udgoon badan tahay miskiguna diibka ama waxyaabaha udgoon oo waayadaas la isticmaali jiray midka ugu qaalisan u ahaa asalkiisuna waa dhiig xayawaanaadka qeyb ka mida ka soo go-a oo xudunta ayay intay dhaawac ku yeeshaan ayaa dhiiggaas intuu guntamo ayuu marka dambe adkaada kadibna waa ka soo go-a waa xayawaanaad xoogaa cawlada shabaha marka miskigu asalkiisa waa dhiig wasawmu soomku junnatun waa gaashaan waidaa kaana yowmu sawmi axadikum haddii qof idinka mida maalinta soonkiisa la gaaro maalintii uu soomaya haddii la gaaro falaa yarfath yuusan hadal xun ku hadlin hadalka xun iska ilaali walaa yashab yuusanna buuqin buuqna yuusan gelin fain saabahu axad haddii qof uu la caytamo ow qaatalahu ama uu la dagaalamo falyaqul ha dhaho ini mru'un saa'im aniga waxaan ahay qof sooman falaa yarfud yuusan hadal xun ku hadlin maa acdama hada alxadiid xadiiskan weynan badanaa fa inahu dakara alacmaala maxaa yeele nabigu wuxuu sheegay acmaasha cumuuman si guudaaneed uma siyaama kadibna soonka ayuu sheegay khusuusan si gaara ah wadakara nabigu wuxuu sheegay fadlahu siyaamka fadliga uu leeyahay iyo wakhawaasahu iyo waxa uu gaarka leeyahay yacni khusuusiyaadkiisa oo acmaasha kale uu kaga duwan yahay wa hawaabahu iyo ajirka laga helaa soonka alcaajil waalaajil iyo hawaabkaas oo ah mid dhaqso ah iyo mid dib dambe uu ka heli doono waxaa kaloo xadiiskan ku jirta oo nabigu uu sheegay bayaana xikmatihi soonka xikmadda laga leeyahay caddayntiisa walmaqsuud min ujeeddada laga leeyahay wamaa yambaqii fiihi iyo waxa fiican oo habboon soonka dhexdiisa oo min al aadaab ah alfaadila oo qiimo leh kulluhaa dhammaanteed ixtawaa calayha hada alxadiid waxaas oo dhan xadiiskan ayaa koob ayaa koobtay isagaa wata dhexduu ku wataa fabayana hada alasl aljaamic nabigu asalkan jaamica ah ayuu caddeeyey wa ana jamiica alacmaali waxaa kale oo uu sheegay acmaasha oo dhan asaalixa ee fiican min aqwaalin ama hadal ha noqoto wa afcaalin ficil ha noqoto daahiratin mid muuqata aw baatinatin mid qarsoon sawaa'un tacallaqat bixaqi illaahi ama xaqa ilaahay acmaashaasi ha ku tacalluqdo oo xaquu ilaahay kugu leeyahay ha ahaato sida salaadii iyo soonkii iyo wixii la mid ah ow bixaqi alcibaad ama addoommadu xaqay kugu leeyihiin ha noqdo oo ay ka mid tahay labadii waalid in baarinimo loo sameeyo qaraabadii in la xidhiidhiyo wixii la mid ah acmaashaas oo dhan mudaacafatun waa la laban laaba min cashrin ilaa sabci miatin markay ugu liidato waa toban ilaa toddoba boqoloo laalaab ilaa adcaafin katiira iyo intaas labanlaab laab kasii badan wa haada min acdami maa yadullu calaa sicati fadli ilaahi kani waa mid ka mida waxyaabaha ku tusinaya fadliga ilaahay waasicnimadiisa inuu waasic yahay wa ixsaanii calaa cibaadihi lmu'miniin iyo wanaagga addoomihiisa mu'miniinta u galay id jacala jinaayaatihim maxaa yeelay dembiyada ay galaan ilaahay wuxuu ka dhigay addoommada wa mukhaalafaatihim iyo khilaafitaanka sharciga ay khilaafaan oo ay dib maraan alwaaxida bijazaa'i waaxid hal mukhaalafo hal dembi ah loo qoraa wa makfirat llaahi tacaala fowqa dalika saas ay tahay haddana ilaahay makfiradiisa intaasoo dhan kasii dheeraad oo wuxuu la jeedaa dembiga qofka uu galo looba laba laabo wa jazaau sayi'atin sayi'atun midluhaa sayi-a hadduu galo mid ayada la midaa loo qoraa la laabanlaabi maayo waxaabana dhici karta ilaahay inuu iska cafiyo uu ilaahay iska daayo makfirada ilahay intaas waa ka waasicsan tahay wa ama alxasanatu miya fa aqalu tadciifi laban laab waxaa ugu yar ana alwaaxida bicashrin hal xasano toban waqad taziidu calaa dalika inay intaas ka badan tahna waa dhici kartaa biasbaabin asbaabna loo ziyaadiyo minha waxaa ka mid ah quwatu iimaani alcaamil ninka camalkaa sameeyey iimaankiisa inuu xoog leeyahay wa kamaalu ikhlaasi ikhlaaskiisa inuu kaamil yahay oo camalkan uu sameeyey ikhlaas kaamila uu ku sameeyey fakulamaa qawiya aliimaanu fakulamaa qawiya aliimaanu mar kasta oo iimaanku uu xoogeysto iyo walikhlaasu tadaacafa thawaabu alcamal camalka thawaabkiisu waa laban laabmaa wa minhaa asbaabta loo ziyaadin karo waxaa ka mid ah an yakuuna lilcamali mowqicu mowqicun kabiir camalka mowqic weyn inuu haysto kaannafaqati fi ljihaadi waalcilmi tusaale ahaan in wax lagu bixiyo jihaadka iyo cilmiga barashadiisa wuxuu leeyahay marka nafaqadaasi meel fiican bay ku dhacday sidaas daraaddeed waa la laaban laabaa waalmashaariic addiiniya alcaama iyo mashaariicda diiniga ah ee ummadda oo dhan loo sameeyo jidadkii ay ka mid tahay wa kalcamal aladii qawiya bixusnihi wa quwatihi wa dafcihi almucaaradaat waxaa kaloo waxyaabaha loo labanlaabi kara ka mid ah camalka xoogga leh oo wuxuu ku xoogeystay bixusnihi inuu qurxan yahay wa quwatihi inuu awood leeyahy wa dafcihi almucaaradaat waxyaabaha asaga ka hor imaanoo munkaraadka ah inuu iska difaaco kamaa dakarahu sida nabigu sheegay sala allahu alayh waala wasalam fii qisati asxaabi ilqaar dadkii godkuu kusoo dumay saddex ay ahaayeen roobaa kusoo da goday galeen godkii markii ay galeena dhagaxa iridii isku aadiyey meel laga baxo malaa nin kasta wuxuu yidhi camalka kuugu fiican oo ilaahay dartii a u samayday sheeg mid wuxuu sheegay inuu nin cafiifa ah uu ahaa oo zino uu ka dhowrsaday isagoo awooda midna wuxuu sheegay nin ajiir ah inuu hantidiisa u haayay markuu ka tegay kabacdi oo u barbaariyey wixii hantidaasi ay dhashayna uu farta ka saaray isagoo awood u leh inuu yidhahdo hantidii maalintii ay iga tagtay intaan aheed intaan qaado wixii hantidaas ay dhashayn uu ka reebto uu iska qaadan lahaa midna wuxuu sheegay labadii waalid oo asaga dhashay ayagoo hurdaaya inuu caana la kor taagnaa isagoo awood inuu inta carruurta siiyo kadib haddana ayagu soo liso nabigu sala allahu alayh waala wasalam markuu wuxuu sheegay godkii in laga fayda kadibna ay ka soo baxeen wa qisatu lbaqiyi iyo haweeneydii daaniyada ahayd qisadeedii allatii saqat ilkalba oo eyga waraabiday fashakara allaahu laha ilaahayna uga mahad celi waqafara laha dembigeedana ugu dhaafay haween zaaniyada ay ahayd oo zinada ku shaqaysata oo jirkeeda ka ganacsata maalin maalmaha ka mid ahay ceel biyo ka cabtay ceelkii markay ka soo baxday bay waxay aragtay ey oon dartiis carada la cunaa waxay tiri marka oonkii anigay haayay mid lamida eygaan haaya ceelkii bay mar labaad ku laabatay quf ay lugteeda ku wadatay bay biyugu soo qaaday eygii waraabiday ilaahay dembigii ay gashay ixsaankaas bahaayintaas ay u samayday baa dembigeeda loogu dhaafay wa mithlu lcamali waxaa la mid a camalka aladii yuhmiru oo dhaliya acmaalan ukar acmaal kale oo milihiis ay ka dhalto acmaal kale wayaqtadiya bihi kayruhu dad kalena ay ku daydaan camaluu sameeyey dad kalea ku dayday camalkii marka mirihiisii ayuu midkan dambe yahay ow yushaarikuhu fiihi mushaarik ama nin kale uu kala qeyb qaato waka dafci daruuraati alcadiima waxyaabaha loo laban laabo camalka waxaa ka mid ah daruuraadka iyo baahida dadka qofku inuu difaaco baahidoodii ama xagga cuntada ama dharka ama waxbarashadii wixii la mid ah wa xusuuli almabaraat alkabiira iyo almabaraat waa jamcu mabara iyo camal biri ah oo weyn samayntiisa almabaraat waa jamcu mabara wa huwa albiru wa kalmudaacafati lifadli zamaan aw ilmakan aw ilcaamil cinda allah waxyaabaha loo labanlaabo waxaa ka mid ah zamanku qofka markaas camalka uu ku sameeyo inuu yahay zaman acmaasha la labanlaabo sida leylat lqadri oo kale camalka waa loo labanlaabaa camalka habeenkaas qofka uu sameeyo habeen kale camalka uu sameeyey lamid ma aha waa ka tiro badan yahay awil makaan ama meesha markaas uu joogo oo tusaale ahaan salaada qofku uu ku tukado kacbada dhexdeeda masjidulxaraam uu ku tukado waa ka ajir badan tahay wax badan salaada qofku uu ku tukado meel aan xaramkaan ahayn awil caamil ama waxa camalka loo laban laabo waxaa ka mid ah shaksiga camalka sameynaa fadliga ilaahay agtiisa uu ka leeyahay oo saxaabada nabigu sala allahu calayh wacalaa aalihi wasalam sadaqada ay la baxaan iyo sadaqada annagu aan la baxno isku ajir ma aha saas daraaddeed nebigu wuxuu leeyahay sala allahu calayh wacalaa aalihi wasalam laa tasubuu asxaabii faina axadakum low anfaqa midla uxudin dahaban maa balaqa mudda axadihim walaa nasiifahu saxaabadeyda yaan wax laga sheegi nabigu wuxuu yidhi qof saxaabada ka mid ah hal mud ama nisfu muddin oo uu la baxo ayaa ka ajir badan qof adinka idinka mida buurta uxud ah oo dahab oo uu sadaqaysto mudkaas ama nisfu mudkaas uu la baxay oo qamadiga ah buurta uxud aho aa sadaqaysatay kiisaa fadli badan sababtuna maxay tahay waa fadliga ilahay agtiisa uu ku leeyahay rasuulka ilaahay buu arkay arkitaanka rasuulka ilaahay uu arkay ayaa wax loo dhigaba la aragba haye waa u hiiliyeen naftoodiiyay u hureen xoolahoodiiyay u hureen wax kastoo ay u huri karaan bay u hureen lama gaari karo marka saxaabada nabiga lama gaari karo fa hadihi almudaacafaat waxyaabahan la laban fa hadihi almudaacafaat kuluhaa shaamilatu likuli lcamal camal kasta waa shamline eh. wastathnaa fi hada alxadiid asiyaam nabigu wuxuu ka soo reebay waxaas la labanlaabaa soomka wa adaafahu ilayhi ilaahay buu u tiiriyey wa annahu aladii yujzii bihi bimaxdi fadlihi iyo allah inuu yahay soonka saa'imiinta midka ka abaalmarina bimaxdi fadlihi fadligiisa oo keli ahna uga abaalmarina iyo wa karamihi deeqsinimadiisa min gayri muqaabalatin lilcamali bitadciif ilmadkuur ayadoo camalka aan lagu muqaabalaynayn tadciifka lasoo sheegay tadciifka lasoo sheegay oo ah toban laab ilaa toddoba boqol oo laban laab alladii tashtariku fiihi alacmaalu acmaasha oo dhan ay wadaagto iyadoo dhinkaas aan laga fiirinayn ilaahay baa abaalmarin doona waxaa muuqata marku inuu ka fadli badan yahay wa haada shay-un laa yumkinu tacbiiru canhu haddaba allah wuxuu ku abaalmarin doona qofka soonka ah muxuu yahay haddii toban laab ilaa toddoba boqol oo laban laab aan soonka loo sheegin sawaabkiisa ee ilaahay uu yidhi anaa ka abaalmarin doona waxa lagu abaalmarin doono wax carabka lagu dhufo kara ma ahan uu leeyahay wax la sheegi karo oo la dhihi karo waa intaas intaas ma aha wa hada shayun waa shay laa yumkinu aysan suuragal ahayn altacbiiru canhu in laga tacbiiro yacni in carabka lagu dhufto waa intaas lama dhihi karo bal yujaaziihim ilaahay wuxuu ku abaalmarin doonaa bimaa shay laa caynun ra'at il aysan weligeed arag walaa udunu samicat dhegna aysan maqlin walaa khatara calaa qalbi bashar qof ibnu aadamahna qalbigiisa aan kusoo dhicin wa bilxadiidi ka tanbiih calaa xikmati hada taksiis xadiiska waxaa ku jirta ishaaro iyo tilmaamid iyo baraarujin la isku baraarujiyo sababta ilaahay soonka asagu isugu khasisay oo uu yidhi anaa ka abaalmarin doona xikmada ku jirta wa ana saa'ima iyo ninka sooman lamaa taraka maxbuubaati nafsi naftu waxay jecleed markuu ka tegey allatii tubicat calaa maxabbatiha waxaas ay jeceshahay oo jacaylkeeda lagu abuuray ilaan raashinka iyo cabitaanka waxyaaba lamida nafta jacaylkeeda ku abuuran yahay wa taqdiimiha calaa kayrihi lamaa taraka markuu ka tegay maxbuubaati nafsi naftu waxay jeclaad allatii tubicat calaa maxabatiha wa taqdiimiha calaa kayriha wixii kalena laga hormariyey wa annaha min alumuuri adaruuriyati iyo waxaas naftu ay jeceshahay arrimaha daruuriga ah oo naftu aysan ka maarmin ilaa naftu kama noolaan karto طacaamka iyo sharaabka faqadama saa'imu calayha ayada uu ka hormariyey maxabata rabbihi rabbigii jacaylkiisuu ka hormariyey yacni wuxuu isbarbardhigay qofkii soomanaa jacaylka allaah iyo amarkiisa uu fuliyo iyo waxa naftu ay jeceshahay inuu yeelo labadaasuu isbarbar dhigay wixii naftu ay jecleed uu iska daayay markaasuu wuxuu hormariyey jacaylka allah iyo amarkiisu uu qaato marka wixii naftu ay jecleed uu ka tegey faqadama saa'imu ninka sooman wuxuu hormariyey calayhaa waxaas naftu ay jeceshahay maxbuubaadkii wuxuu ka hormariyey maxabata rabbihi fatarakahaa lilaahi ilaahay dartii buu uga tegay fii xaalatin xaalad laa yaطalicu calayha ila allah oo qof u jeeda oo allah aan ahayn aan arag hadduu gurigiisa inta gal hoos ka soo xirto waa soomanahay uu yidhaahdo wuxuu cuni karana uu cuno wuxuu cabi karana uu cabo yaa ka warqabo allah aan ahayn cid ka warqabtaa ma jirto wa saarat haddaba soonka marka waxaa lagu ogaadaa qofka ikhlaaskiisa iyo awaamirta ilaahay fulinteeda ayadoo cidna aysan u jeedin oo waxyaabaha qof dadka lagu sharibo wa saarat maxabatuhu lilah jacaylka ilaahay uu jecel yahay waxay noqotay muqadamatan mid laga hormariyey wa qaahiratan iyo mid qasbe likulli maxabati nafsiyatin wax kastoo naftu ay jeceshahay wa alabu ridaahu wa saarat waa wa saara waxaa kalou noqday alabuu ridaahu allah raalli ahaanshihiisa raadintiisa iyo wa hawaabuhu wuxuu noqday muqadaman mid laga hormariyay calaa taxsiili laqraadi nafsiya ujeedooyinka nafta soo xasilintooda kuwaasaa la hormariyey falihaadaa sidaa darteed ikhtasahu llahu linafsihi ilaahay asaa isku gaar yeelay wa jacala hawaaba saa'imi ninka sooman hawaabkiisan cinda waqtiisa ayuu yeelay famaa dannuka biajri wa jazaa'in famaa dannuka maxaad u malaynay haddaba biajrin ajir intuu la ekaan doonaa wa jazaa'in iyo abaalmarin intay la ekaan doontaa takafala bihi ajirkaas iyo jazahaas oo uu damaanad qaaday alraxiimu alraxmaanu alkariimu almannaan intuu la ekaan doona ayaa yaqaana allah raxmaanka ah oo raxiimka ah oo deeqsiga ah oo gallada badan alladii camat mawaahibuhu allahaasoo hibadiisa iyo waxbixintiisu ay camimtay jamiica almawjuudaat waxa nool oo dhan wakhasa awliyaa'ahu minhaa mawaahibtaasna owliyadiisa wuxuu ku khasisay bilxadi alawfar qeybta ugu weynanka badan iyo wanasiibu alakmaal iyo qaybta dhammaystiran wa qadara lahum ilaahi wuxuu u qadaray owliyadiisii min al asbaabi asbaabta xaggeeda wal altaafi iyo xeeladaha xaggooda allatii yanaaluuna biha oo ay ku gaarayaan maa cindahu waxa agtiisa ahaaday xeeladahaasi asbaabtaas wuxuu u qadaray umuuran arrimo laa takduru bilbaali qalbiga aan ku soo dhici karin walaa taduuru fi lkhiyaal qalbigana aan ku wareegaysa karin famaa danuka an yafcala allahu bihaulaa'i saa'imiina almukhlisiin maxaa u malaynaya ilaah inuu ku samayn doono dadkan sooman oo isaga dartii u soomay wa hunaa yaqifu lqalamu qalinku halkaasuu istaagaa qalinkii ujuurta lagu qoraayey sawaabka lagu qoraayey halkaasuu istaagaa wayasiixu qalbu saa'imi faraxan qofka saa'imka ah qalbigiisuna waa soconaa farxad darteed iyo wa daraban farxad marxadda xaddaafkaha darab la dhaae bicamalin camalkaasoo ikhtasahu allahu linafsihi ilaahay uu isku khaas yeelay wa jacala jazaahu min fadlihi lmaxd abaalkiisa camalkaasna ilaahay uu ka dhigay fadligiisa barax oo wax ku darsanaa la arag wa ixsaanihi sirfi ixsaankiisa khaaliska ah asirfu walkhaalis wadalika fadl llah yutii man yashaau allahu dulfadli اlcadiim wadala alxadiidu wuxuu tusay calaa ana siyaama alkaamil huwa aladii yadacu lcabdu fiihi shay-ayn soonka kaamilka waa midka addoonku laba shay uu ka tago almuftiraat alxisiya waxyaabaha dadka afuriya oo la taaban karo min طacaamin ah wa sharaabin ah wa nikaaxin iyo wa tawaabicuhaa wixii intaas sii raaca wa wixii raaca wاlmunaqisaat alcamaliya iyo waxyaabaha soonka aan afrin laakiin nuqsaamiya falaa yarfuhu inuu hadal xun ku hadlo lama rabo walaa yaskhabu inuu buuqo lama rabo walaa yacmalu camala muxaraman shaqo xaaraana inuu qabto lama rabo walaa yatakalamu bikalaamin muxaram hadal xaaraana inuu ku hadlona lama rabo bal yجtanibu jamiica almacaasi macaasida o dhan waa inuu ka fogaado wa jamiica almukhaasamaat wاlmunaasacaat almuxditha lishaxnaa sidoo kalena waa inuu ka fogaado dood iyo isqabsi almukhaasamaat waa dooda wاlmunaasacaat isqabqabsiga almuxditha ee keene lishaxnaa'i nacaybka walihaada qaala nabgu wuxu falaa yarfud ee yatakalam yuusan ku hadlin bikalaami qabiixin hadal fool walaa yasqab bilkalaami almuxdis lilfitani waalmukhaasamaat yuusan ku buuqin hadal keenaaya fitan iyo dood kama qaala fi lxadiidi alaakhar sida xadiis kale nabigu ku yidhi man lam yadac qawla zuuri qofkii aan ka tegin hadalka xaaraamta ah hadalka beenta ah man lam yadac qofki aan ka tegin qowla zuuri hadalka beenta ah iyo walcamala bihi hadalkaas beenta ah in shaqo laga dhigto falaysa lilaahi xaajatun ilaahay dan kama laha fii an yadaca طacaamahu wa inuu cuntadiisa iyo cabitaankiisa iska daayo wax dan oo ilaahay uu ka leeyahay lama arko faman xaqaqa alamrayni labada arrimood qofkii xaqiijiya labadee muftiraadka xisiga ahna inuu ka tago munaqisaadka camaligaana qofkii ka taga tarku lmuftiraat wa tarku lmanhiyaat tama lahu ajru saa'imiin qofkaas dadka sooman ajirkooda u taam noqonaa waman lam yafcal dalika qofkii sidaas aan yeelin falaa yaluumana ilaa nafsahu naftiisa maan cid kale yuusan eedin uma arshada saa'ima nabigu qofka sooman wuxuu ku hanuunay idaa carada lahu axad hadduu qof usoo banbaxo yuriidu mukhaasamatahu oo rabo inuu la doodo wa mushaatamatahu inuu la caytamo an yaquula lahu bilisaani inuu carabkiisa ku yihaahdo innii saa'im aniga waa soomanay wa faa'idatu dalika faa'iidada laga helaa maxay tahay markii qofuu usoo xeydxeydto soo rabo inuu la diriro inuu yidhahdo inii saa'im faa'iidada ku jirtaa maxay tahay an yuriida kaannahu kaannahu yaquul inuu dhahaa ayay ka dhigan tahay kaannahu yaquul waaba isagoo dhahaa iclam ogow annahu laysa bi cajzun can muqaabalatika ogow in aniga cajis uusan igu sugnayn taagdarri inaysan igu sugnayn can muqaabalatika inaan kaala hor imaado calaa maa taquul waxa aa leedahay waxa aadii tidhi wax lamida inaan ku dhaho kama taag darri awooddeeda waa leeyahay walaakinii saa'im laakiin aniga waa soomanahay axtarimu siyaamii soonkaygan ixtiraam ah wa uraacii kamaala waxaana ilaalinaa soonkayga kamaalnimadiisa wa amra allaahi wa rasuulihi allah iyo rasuulkiisa amarkoodaan ilaalinaa waclam ogow anna siyaama soonka yadcuunii inuu igu yeera ilaa tarki lmuqaabala inta aada igu samayd in lamid inaan kugu sameeyo ka tegitaankeeda soonka ay faraa wayaxusunii calaa sabri wuxuuna igu boorinaa inaan adkaysto famaa camiltuhu ana khayrun wa aclaa mimaa camiltahu waxa anigu aan sameeyey ayaa ka fiican oo ka sarreeya mimaa camiltahu waxa adigaa samayday macii anigaa igu samayday ayuha almukhaasim ninkan doodeeda usoo xeydxeytayo wa fiihi waxaa kaloo xadiiska ku jirta alcinaayatu bilacmaali kulliha acmaasha oo dhan in la ilaaliyo la xifdiyo min siyaamin wagayr ama soonaad ama wax kale wa muraacaati takmiiliha iyo dhammaystiritaankeeda in la ilaaliyo waalbucdi can jamiici almunaqisaati lahaa camalka wixii nuqsan u keeni karoo dhan in laga dheeraado wa tadakuri muqtadayaati alcamal camalkan waxa uu keenaa in la xusuusto sawaabkiisa qofka inuu xusuusto wamaa yuujibuhu cala alcaamili iyo waxa caamilka uu ku waajibinaa camalku waqta xusuuli اlasbaab aljaarixa lilcamal asbaabta camalka dhaawici karta waktiga ay xasisho camalku caamilka waxa uu ku keenaa oo muxuu ku keenaa inuu camalkiisa ilaashado wixii haddaba camalkaaga dhaawaca oo asbaab ah markay xasilaan asbaabtaas markay timaado camalku wuxuu ku leeyahay ilaali oo hay nuqsaaminin wa qowluhu hadalka nabigu uha sawmu junna ay wiqaayatun waa gaashaan yattaqii biha alcabdu yataqii biha alcabdu addoonkuu kaga gaashaanto addunuuba fi dunya wayatamaranu bihi cala alkhayr khayrkana ugu tababarto wawiqaayatu min alcadaab cadaabka ilaahayna gaashaan buu ka yahay fahada min acdami xikami shaaric min fawaa'id siyaam haddaba soonku inuu gaashaan yahay macaasidana gaashaan uu kaaga yahay cadaabka ilaahayna gaashaan uu kaaga yahay soonka fawaa'idiisa waa faa'iidada ugu weyn oo laga helo wadalika liqowlihi tacala laba wuxuu leeyahay ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum siyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun tattaquun marka waxaa ku jirta tattaquun almacaasi wadunuub macaasida iyo dunuubta inaad ka dheeraataan oo aad ka gaashaamataan sidoo kalena taqwada waxaa ku jirta qofku cadaabka ilahi inuu ka gaashaanto ilan qofkii macaasida dunuubta ka gaashaanta cadaabka ilahi ka gaashaantay fa kownu sawmi junatan soomka inuu gaashaan yahay wa sababan lixusuuli taqwa iyo inuu sabab u yahay taqwa xasilitaankeeda huwa majmuucu lxikam waa xikamta marka lasoo aruuriyo alatii fusilat fii xikmati siyaam oo lagu kala dhigdhigay soonka xikmaddiisa wuxuu leeyahay xikmadda soonka laga leeyahay oo la kala dhigdhigo ayadoo dhan waxay isugu imaanee soonku inuu gaashaan yahay sababna u yahay lixusuuli taqwa xikamteeda oo dhan intaasay isugu imaanee iyo wa fawaa'idihi fa inahu yamnacu min almuxaramaat muxaramaadka yuu ka hor istaaga oo yukhafifuha ama waa kaa fududaya hadduusan kaa wada celin wa yaxudu calaa kaiiri min aaacaat aacaadkana in badan oo kamida uu kugu booriyaa wa qowlu hadalka nabigu uri lisaa'imi farxataani farxatu cinda fidri wa farxatu cinda liqaa'i rabbi haadaani hawaabaani waa laba abaalmarin caajilun waaajilun falcaajilu mushaahadun midka dhaksada ah oo deg dega ah waxaa la arkaa idaa afdara saa'imu ninka sooman markuu afuro farixa binicmati illaahi calayhi wuxuu ku farxaa nicmada ilaahay uu ku nimcaystay bitakmiili siyaami soonka inuu dhammaystiray wa farixa sidoo kalena wuxuu ku farxaa binayli shahawaatihi inuu shahawaadkiisi wixii naftu ay jecleed inuu helaa allatii munica minha fi nnahaar oo maalinta loo diiday oo tacaamkii iyo sharaabkii ugu horeeyaan oo ku farxaa maanta dhan waa loo diidanaa haddana waa loo fasaxay oo ku farxaa markaas walaajilu farxatun cinda liqaa'i rabbihi midka dambena waa farxad allah markuu la kulmo u farxaa biridwaanihi raalli ahaansho ilaahay uu raalli ka noqday uu ku farxaa iyo karaamatihi karaamada ilahay u karaamaynaa wa haada alfaraxu lmucajal faraxaan la soo dedejiyey oo uu farxaa markuu afuro namuudaju dalika alfarax almuajal waa tusaale faraxaas dib loo dhigay tusaalihiisii wuxuu leehay faraxaas muajalka ah namuudajkiisa iyo tusaalihiisu waa farxan mucajalka ah wa ana allaha sayajmacuhumaa lisaa'im ilaahayna labada farxadood qofka sooman uu u kulmin doonaa maalinta qiyaame sababtoo ah shahawaadkii wixii naftu ay jecleed oo dhan maalinta qiyaame haddii ilaahay jannada uu geliya waa la siin doonaa raalli ahaanshaha ilaahayna uu heli doonaa wa fiihi lishaaratu waxaa ku jirta xadiiska tilmaamid ilaa ana saa'ima idaa qaaraba fitruhu afuritaankiisu hadduu soo dhowaado waxasalat lahu hadihi lfarxa farxaddaasna ay u casisho fa inahaa tuqaabilu maa mara calayhi fi naari min mashaqatin farxaddaani waxay ku aadan tahay wixii isaga soo maray maalinta soo maray oo min mashaqati tarki shahawaat shahawaatkii wixii naftu ay jeclaad ka tegitaanka uu ka tegay sow dhib ma aha in wax naftu nacab tahay soo ma ahayn muqaabilkeedii markuu afuruu helaa fahiya min baabi tanshiid haddaba farxaddaani waa fircoonaysiin waa firfircoon gelin dadka la firfircoon gelina wa inhaadu lhimami cala alkhayr iyo himadaha in la kiciyo oo khayrka lagu kiciyo wa qowluhu nabig hadalku yihi alkhaluufu fami saaibi adyabu cinda allahi min riixi lmiski alkhaluuf huwa alahar waa raadka alladii yakuunu fi lfami oo afka dhexdiisa ahaada min raa'ixati ljawfi oo ah urta ka imaanaya caloosha cinda khuluwihi min aacaam markii raashinkuu ka marto wa tasaacud alabkhira iyo neefo kor u soo baxaa fa huwa kaas wain kaana karihan linufuus inkastoo naftu ay nacab tahay falaa taxzan ayuha saa'ib ninkaan oomanaho murugoonin fa inahu asawkaas adyabu cinda allahi min riixi lmiski ilaahay agtiisa waa ka udgoon badan yahay miskiga fainahu muta'ahirun can cibaadatihi sababta ilaahay agtiisa uu udgoonka ugu leeyahay maxay tahay fa inahu isagu muta'ahirun wuxuu ka yimid can cibaadatihi ilaahay cibaadadiisa ilaan khaluufkan xaggee ka yimid wuxuu ka yimid caabudid ilaahay la caabuda oo soonka lagu caabuda soo maaha marka waa raadkii soonka soonkuna de waa caabudada ilaahay la caabuda cibaadada ilaahay aharkeedii waaye saas daraaddeed ilaahay marka waa jecel yahay can cibaadatihi cibaadadiisa ayuu ka yimid wataqaruba ilayhi iyo wataqarubi ilayhi wa kullu maa ta'ahara wax kastoo ka yimaada can ilcibaadaati cibaadaadka oo min almashaqaati wax dhib ah iyo walkariyaad wax naftu nacab ah, fa huwa maxbuubun lilah ilaahay waa jecel yahay wamaxbuubullaahi cinda almu'min muqadamun calaa kulli shay qofka mu'minka ahna waxa ilaahay uu jecel yahay wax kasta waa uu ka hormariyaa wallahu aclam markaas ka joogo